alxamdu lilah rab اlcaalamiin w slى اllahu عalى muxamadi wعalى ali muxamed waxaa inoogu dembeeya xadiiskii cabdullahi bn mascuud ayaa inoogu dembeeyey waxaan yaro tambiihinayaa masaladii markaynu ka warramaynay xuquuqda ku tacalluqda qofka la dilo xaqu llahi iyo xaqu lmaqtuul iyo xaqu awliyaaءi اlmaqtuul waxaynu nihi xaqu awliyaaءi اlmaqtuul waxay ku dhacaysaa ima bilqisaas wa ima biddiya waana sida ay axaadiista ku soo aroortay waxay kaloo ku dhici karta ay culammadu sheegeen cafin ciddii xaqa lahayd ay cafido ay qisaastii iyo diyadii labadaba ka cafiyaanna waa kaga dhacaysaa kaga hadhaysaa xaqii awliyaa lmaqtuul waxaa ku hadhaya xaqu lmaqtuul ayaa ku hadhaya laakiin cafigaas cidda cafinaysaa waa inay noqotaa ciddii dhaxalkiisa lahayd waa inay noqotaa waayo sharcigu wuxuu qabaa maktu inay tahay dhaxal sharcigu wuxuu qabaa inay maktu dhaxal tahay marka ciddii dhaxal joojinaysa ee dhaxalkaada ahayd waa inay noqonaysaa cidday cafidaa cidda cafinaysaa waa inay noqotaa yacni dad kale iskama cafin karaan haddii waxa weeye dad markaa yaryar oo kale ay jiraan ama agoon ama saas oo kale ay jiraan iyadana marka lamaba cafin karo walaa taqrabuu maalyatiima ila bilati hiya axsan marka almuhim waxaa sharti ah cidda cafinaysa waa inay noqotaa ciddii dhaxalkiisa lahayd waa inay noqotaa haddii ciddii dhaxalkiisa lahayd ayay cafido waa ay diyadii xataa ka dhaafto xaalka caynkaas ah waxa weeye xaqu awliyaai lmaqtuul waa hadhays oo waa ka dhacaya alxaqu awliyaai maqtul xuquuqdii kalun baa ku hadhaysa baabka soddonaad taxriimu sabi lmuslimi wa muqaatalatihi taxriimu sabi lmuslimi qofka muslima qofka muslimkaa in la caayaa inay xaaraan tahay wa muqatalati iyo in lala dagaalamaa inay xaaraan tahay ayuu u baab yahay xadiiska labiyo soddonaad can cabdullahi bn mascuud waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alayh wasalama qaal in nabigu yidhi sibaabu lmuslimi fusuuqun qofka muslimkaa cayda la caayaa fusuuqun waa faasiqnimo wa qitaaluhu dagaalka lala dagaalamaana kufrun waa gaalnimo rawaahu lbukhaariyu xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey xadiiskana waxa uu sheegayaa qofka muslimkaa cayda la caayaa inaynay bannaanayn yani sibaab waxaa looga jeeda bimacnaa sabbi mufaacalo inay noqotaa sharti maaha cayda qof muslima la caayaa waa fisqi waa shay macsiyo ah oo dembi ah waayo acraadda iyo sharafta dadka muslimka waa in la dhowraa ina dimaa'akum wa amwaalakum acraadakum calaykum xaraamun nabigu nabiguba sheegay sala allahu alayh wasalam indhigaga muslimiinta iyo xoolahooda iyo sharafahoodu intuba inay xaaraan yihiin oo in lagu xadgudbaa inay bannaanayn saas aawadeed baa ashyaa badan loo xaaraantinimeeyey sida cirdiga loo ilaaliyo yacni xadka xaddulqadfi la yidhaahdo waxaa loo waajibiyey waa ilaalin cirdiga iyo sharafta la ilaalinaayo qof muslima oo dhowrsoon haddii zine lagu sheego oo la yidhaahdo wuu zinaystay markhaatiyaal cadcadna loo keeni waayo sharcigu wuxuu ka waajibiyey xad siddeetan jeedal baa laga waajibiyey xaddu lqadfi waa ilaalin cirdiga iyo sharafta la ilaalinayo sidaa aawadeed ayaa xanta iyo ashyaa badan oo kalena loo xaaraantilmiyey aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiguba sala allahu alayh wasalam waa ku soo arooreen reebista xanta laynaga reebaayo walaa yaktab bacdukum bacda waa nahyi nahyiguna wuxuu keensanayaa taxriim ayuu keensanaya wa qitaaluhu kufron dagaalka qofka muslimkaa lala dagaalamaa waa gaalnimo kufrigaasna waxaa loo jeedaa waa kufrun duuna kufrin siduu sheikuba caddayn doono gaalnimadii weynayd mid ka sokaysa ayaa loo jeedaa nooc gaalnimo ah weeyaan baa lii marka waxaa laga qaadanayaa dagaalka lala dagaalamaa inuu yahay dami marka kabaa'iro weyn inuu yahay ayaa laga qaadanaya waxaa ka hadhaya un ashyaadii la idmay ama la fasaxay oo qitaalu buqaa buqaadoo kale in lala dagaalamo iyo qofka horarkee ruuxa soo weeraray inuu iska daafaca iyo ashyaada noocaasee markaa idan sharciga markaysagaa loo hayo iyadu waxay noqonaysaa mustasnan mid laga reebaayo ayay noqonaysa oo cumuumka ka soo hadhaysa ayay noqonaysa cidda bukaadda iyo muxaaribiinta iyo yacni markaa la dagaalamaysaana waxa weeye waa inay tahay cid waxa weeye yacni markaa xukuumadoo sultale waa inay tahay aaxaad nnaas ama afraad waa inayna iska ahayn sheekhu wuxuu yihi xafidahu llah qultu qawluhu salى اllahu alayh wasalam waqitaaluhu kufrun waxaan idhi buu yihi hadalkiisa uu nabigu yihi salى اllahu alayh wasalam waqitaaluhu kufrun dagaalka lala dagaalamaa muslimka waa gaalnimo laysa huwa alkufra alakbara ma aha gaalnimadii weynida badnayd ee milada diinka lagaga baxaayay bilkuliya ma aha falaysa fiihi xujatu liman yukafiru saaxiba alkabiira kuma sugna xadiiska wax daliili uguma jiro liman yukafiru kii gaalaysiinaya saaxiba alkabiirati dembiga weyn ciddii u saaxiiba ama dembi weyn ciddii la timaada ka gaalaysiinaya xadiiska daliil uguma jiro waqad ahbata allahu lilqaatili camdan مطلق aliimaan wuxuu sugay ilaahay lilqaatili ka dilay camdan si badrheedha qof muumina u dilay wuxuu u sugay mutlaqa aliimaani iimaankii ka wax waa u sugay yacni iimaanka asalkiisii waa u sugay faqaala wain daa'ifataani min almu'miniina qatataluu faaslixuu baynahumaa oo waxa uu ilaahay yidhi wain daa'ifataani haddii laba qaybood haddii laba qolo oo min almu'miniina mu'miniinta ka midi iqtataluu ay isdilaan faaslixuu baynahumaa dhexdooda hagaajiya in in iqtatalat daa'ifataan min almu'miniina hadday isdilaan laba kooxood oo mu'miniinta ka midi yacni hagaajiya marka oo islaaxiyo dhexdooda alaayata ay iqra'i alaayata aayadda akri faahbata lahum sala allahu alayhi wasalama aliimaana wuxuu u sugay nabi faahbata lahum wuxuu u sugay ilaahay subxaanahu isagaa xumaanka ka nasahan wa tacaala ka koreeye aliimaana iimaan buu u sugay maca kownihimaa mutaqaatilatayni iyadoo lala qabo inay islaayeen ayuu haddana ilaahay iimaan u sugay oo min almu'miniina sifada ahi waxay faa'iideynaysaa marka ay isdilayaan laftooda inay iimaan ku sifaysan yihiin iimaankaana waxaa loo jeedaa yacni marka asalkii iimaanku inuu waxa weeye markaa baaqi yahay oo xataa kuwa markaysaga waxaan yacni bisarfi nadar yacni markaa daalim iyo madluumyadaan la eegin baa labadaba qoloba waxaa lagu sheegay inay markaa mu'miniin yihiin wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shay-un faman cufiya ku kastoo la cafiyo lahu isaga loo cafiyo min akhiihi ay min dami akhiih dhiigga walaalkii yacni yaduu ka mid yahay ama xaaluu ka mid yahay shay-un wax ka mida marka isagaa loo cafiyo ay cafaa waliyu lmaqtuuli waxaa loo jeedaa aydi waa tafsiiriya cafaa u cafiyo waliyu lmaqtuuli ka la dilay weligiisii iyo mas-uulkiisii ama kii dhaxal joojinaayey uu cafiyo cani ilqaatili kii wax dilay uu ka cafiyo oo fa asqata alqisaasa uu ka rido qisaastii iyo in loo dilo oo ruuxaas markaa loo dilo uu ka dhaafo ila diyati diye uu u cafiyo fa asbata alukhuwata waxa uu sugay ilaahay alukhuwata walaalnima ayuu sugay bayna alqaatili wa bayna waliyi lmaqtuul ay walaala yihiin kan waxa weeye e, wax dilay iyo kan markaa wax laga dilay ka la dilay ka weliga u ahee mas-uulka u ama dhexal joojinaya labadaas inay walaal yihiin baa la sugay walmaqsuudu biha ukhuwat liimaan waxaa looga jeedaana waa walaalnimadii iimaanka lagu walaaloobaa looga jeedaa falam yakruj bilqatli minha falam yakruj ma bixin bilqatli dilkii sababtiisa kagama bixin minhaa yacni markaa ukhuwadii kagama bixin walaalnimadii kagama bixine walaalnimadii waa baaqi iyadoo markaa dilkii dhacay famaa duuna alqatli min almacaasi min baabi awlaa wixii markaa qatliga ama dilka ka sokeeyo min almacaasi macaasida ka midiina min baabi awlaa waxay iyaduna ahaatay waddo yacni mudnaansho badan oo dhowaansho badan bay ku sugnaatay inaynay yacni qofku marka aanu ku gaaloobayn oo ukhuwada iimaanka kaga baxayn ka zina yacni waxyaalaha markaa qatliga ka sokeeya ee dunuubta ahi waa sida zinada iyo wasariqati waa sida markaa tuugada weey halka uu sheekhu yidhi faahbata alukhuwata bayna alqaatili wa bayna waliyi lmaqtuul waxa fiicnayd weliga inuu kaba xadfo ou yidhaahdo faahbata alukhuwata bayna alqaatili wa bayna almaqtuul waayo yacni waxa weeye min akhiihi damiirku wuxuu noqonayaa yacni waxa weeye ruuxan markaa walaalkiis baa la yidhi moogta marka qaatilka ay min akhi lqaatil marka waxa weeye waa ukhuwadaasi waxay ku dhacaysaa looga jeedaa kii maqtuulka ahaa laftiisa dhiiggiisi wax ka mida waa in loo cafiyaa kan min akhiihi ay min dami akhii dhiiggii walaalkii dhiiggii walaalkii marka ka walaalnimada loogu sheegay waxay tahay kuu dilay iyo kan dilay baa la tilmaamayaa inay walaala yihiin walaalnimadaasina waxa weeye waa ukhuwa fi ddiin inay diinta ku walaaloobeen baa laga tilmaamayaa oo labaduba markaysaga waxaa mu'miniin ay yihiin aayadda hore ee markaysa markaa wain طaa'ifatani min almu'miniina qtataluu faaslixuu baynahumaa yacni markaa aakhirka waxa ku ku jirtay fa aslixuu bayna akhawaykum walaa yacni marka hagaajiyo islaaxiya bayna akhawaykum labadiina walaalayow hagaajiyaa la yidhi marka waxaa la tilmaamay inay waxa weeye yacni mu'miniinti inay la walaal yihiin iyagoo islaynaya ayaa markaa halkaasna lagu sheegoo lagu tilmaamay marka wuxuu ka daliishanayaa kufrigu wuxuu u qaybsamaa cinda ahli الsunnati waljamaca kufrun akbar wa kufrin as wa kufrun asgar yacni kufrigu wada akbar ma aha oo marka staad kufri aragto oo nas aad ku aragto waxaasi waa kufri ha u qaadanun inuu akbarun yahay oo kii weynaa uunu yahay wuxuu aqbali karaa inuu yahay kufrun duuna kufrin gaalnimo ka sokaysa tii weyneyd inay tahay ayay marka aqbali kartaa ahlu sunna waljamaaca waxay yidhahaan labadaa qaybood ayaa kufrigu markaa u qaybsama waxaa jira kufri qofka milladda yacni aan ka wada saarayn ayaa markaa jira oo dembi kabiiro ah marka isagaa noqonaya marka xadiidkan ka lagu sheegayna macnahaasaa looga jeedaa axaadiis kalena waa soo aroortay iyadoo ashyaa lagu iطlaaqay kufri loona jeedana kufrun duuna kufrin waxay ku soo aroortay axaadiis kale oo mutacadida ayay ku soo aroortay axaadiistaas waxaa ka mid ah nabigu salى اllahu alayh wasalam waxa uu sheegay yani isnatani fi الnaasi huma bihim kufrun aلطacnu fi الnasabi wالniyaxaةu calى اlmayit xadiiska muslim saxiixa kusoo wari uu kusoo wariyey waxa uu nebigu eh, sala allahu alayh wasalam sheegay in waxa weeye laba khaslo oo dadka ku sugan waxaa markaa ku jirtaa gaalnimo labadaasi waa maxay waa nasabka in la duro oo la dhaleeceeyo oo la tacniyo oo cid nasabke nasabkooda wax laga sheego shayga labaadna wuxuu yahay wanniyaaxatu calmayit almayit in maydka yacni markaa laga dul baroorto ama loo baroorto marka kufrigaasna waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin baa loo jeedaa kufri akbara yacni loogama jeedo ee waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin ayaa markaa loo jeedaa siday markaa ahlu cilmigu marka ay sheegeen ashyaa kaloo saas in loogu soo aroortayna waa jirtaa marka almuhim kufriga xadiidkani sheegayo waxaa looga jeedaa kufrun duuna kufrin baa loo jeedaa haddii akbar loo jeedi lahaa wuxuu ka hor imanayaa nusuusta iyo adilada kale ee tilmaamaysa in qofku dilka markaa uu ku yacni hadduuba ku dhaco inaanu diinkii iyo miladii bilkuliya uga baxaynin yacni marka adilada laga fahmaayo adiladaasuu ka hor imanaya oo waxa weeye ukhuwadii iimaanku inay baaqi taha laynoo sheegay waa midda kale hadduu qofku markaa dilkan qofka muuminka uu dilay uu ku gaaloobi lahaa waxaa la odhan lahaa marka hala dilo mar marlayba man badela diinahu faqtuluuh waa ka nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ka diinkiisa bedela dila nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam marka lama yidhaahdeen waxa weeye ruuxa markaa dadka markaa ruuxa la dilay dadka markaa awliyada u ah ee dhaxlaya hal la kala weydiiye miyaa la dilaa mise waa la daayaa oo iyagu may cafin kareen haddii waxaa loo dilayaa ay gaalnimo tahay hadday gaaloobi lahaayeen hadduu gaaloobi lahaana waxaa la odhan lahaa ilaaba ilaa dila lamana odhan ilaaba ilaa dila ee waxa markaa yacni la yidhi yacni dooransiiya markaa dadkii awliyaa lmaqtuulka ahaa haddii markaa ay qisaasta doortaanna ha loo qisaaso hadday qisaasta dooran waayaan oo isaga ay qisaastii ka dhaafaan oo ay diye u cafiyaanna yacni diyada hala siiyo diyada yacni markaa hala siiyo marka taasi waxay tilmaamaysaa waxaa loo dilayaa inaynay ahayn yacni marka gaalnimo inaynay ahayn ee ay tahay lilqisaas inay qisaas tahay yacni marka taasina waxay caddaynaysaa inaanu miladii iyo diinkii kaga baxaynin bilkulliya aanu ugaga baxaynin dilka uu qofka muuminkaa dilay inaanu kaga baxayn laakiin khatar buu ku sugan yahay oo waciid iyo marka isaga markaa naar buu marka isaga u bandhigan yahay waayo yacni markaa waciido aada u daran baa soo arooray oo dilka qof muumina la dilo ku soo arooray saynu horeba usoo sheegnay waxaynu usoo tilmaanay kuwa uu sheegayo sheekhu oo uu tilmaamay inay kabaa'irta wax ku gaalaysiinayaanna waa khawaarijta qeyb ka mid a ah, ayaa kabaa'irta wax ku gaalaysiisa ama haalibka khawaarijta ayaa dunuubta kabaa'irta waaweyn yacni wax ku gaalaysiiya marka kuwaasuu radinayaan baabna waa u yeelayaa sheekhu khawaarijta waanugu tegi doonaa in sha allah wa fi صaxiixayni min xadiidi abi darin صaxiixeynka waxaa ku sugan bukhaariyo muslim iyada uu ka mid yahay xadiidka abi dar can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam abi darna uu nabiga ka warinaayo salى اllahu عalayh wasalam annahu qaala inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa min cabdin qaala laa ilaaha ila allah maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo qaala yidhi laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ila allahu yidhi ma jiro uma maata dabeedna dhintay calaa dalika sidaa ku dhintay ilaa dakhala aljanna inuu jannada gala mooyaane bimacnaa addoon kasta oo laa ilaaha ila allahu yacni qiray ama ashahaatay oo sidaa ku dhintay bimacnaa wax burinaya aan la imanin yacni jannuu gelaya hadduu sidaa ku dhinto qultu waxaan idhi buu yidhi haddaan abudar ahay wain zanaa wain saraq hadduu xataa sinaysto oo waxxado ma jannada ayuu gelayaa qaala wain zanaa wain saraq markaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam hadduu xataa sinaysto oo waxado jannaduu gelayaa qultu wain zanaa wain saraq waxaan haddana ku celiyo o aan idhi buu yidhi hadduu xataa sinaysto oo waxado ma jannaduu gelayaa qaala wain zanaa wain saraq hadduu xataa zinaysto waxadana jannada waa gelayaa mar hadduu tawxiid ku dhintay oo laa ilaaha illa allahu ku dhintay yacni janna waa gelaya qultu wain zanaa wain saraq mar saddexaad buu ku celiyay abu dhar ma u qaadan waaye hadduu xataa sinaysto oo waxado ma jannaduu gelaya qaala wain zanaa wain saraqa calaa rugmi anfi abi dhar wuxuu yidhi xataa hadduu sinaysto waxado jannaduu markaa gelayaa mar hadduu laa ilaaha ila allahu ku dhintay calaa rugmi anfi abi abidar yacni markaa abi abidar yacni markaa san dullihiisu ku gelaya bimacnaa sankiisu haba boorhoobe waa gelaya bimacnaa ilaaba ilaa waa gelaya rugmiga waxaa laga keenay min araqaam raqaamkana waxaa la yidhaahdaa markaysagaa boorka ayaa markaysagaa la yidhahdaa boorka ayaa la yidhahdaa raqima anfu kada marka la yidhaahdo waxaa looga jeedaa sankiisu ha boodhoobo oo bimacnaa waxa weeye yani markaa sandullaha loo isticmaalo marka waxaa laga tilmaamayaa yani si kastaba adigu markaa ha kuula adkaatee ilaaba ilaa waa gelayaa baa laga tilmaamaya wa kana abu darin idaa xadatha bihada qaala wuxuuna ahaa abu dar saxaabiga la yidhaahdaa idaa xadaa markuu ku waramo bi xadiidkan qaala mid yidhaahda buu ahaa wain ragima anfu abi darin yacni intaa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam uu ku celin jiray oo wuxuu odhan jiray sanka abi dar haba boorhoobe yacni marka waxa weeye waa gelaya marka ruuxaasi jannada xadiidkan abi dar isaguna waxa uu tilmaamayaa ruuxu hadduu tawxiid ku dhinto oo ashahaato oo tawxiidkii markaa wax ka buriya aanu jirin dunuub iyo macaasi wuxuu doonaba ha la yimaadee hadduu markaa tawxiidkaa ku dhinto janno inuu gelaayo laakiin wuxuu u qaybsamaa marna jannada wuxuu ka gelayaa hor marna wuxuu ka gelayaa dib oo waa ku dambaynaya marka jannuu gelayaa ma tilmaamayso lama soo cadaabayo sheegi mayso naar ma soo geli doono naarta lama soo marinayo sheegi mayso ee yacni waxa weeye xataa haddii lasoo cadaabo naarta lagu soo ciqaabo oo yacni markaa janna ma-aalkiisu yahay oo ku dambaynaya marka ama hor ha ka galo ama dib ha ka galo iyadoo lasoo cadaabay oo lasoo ciqaabay oo lasoo naaray haba galee kollayba janno waa gelayaabaa laga tilmaamayaa mar hadduu tawxiid ku dhintay naar kuma waarayo ayaa loo jeedaa naar kuma waarayo naarta haddii la geliyo waxaa loo gelinayaa walitahiir waa si loo nadiifiyo oo dembiga qurunkiisii looga soo reebo sidaas iyadaa baa loo gelinaya waxaanu nebigu sheegay sala allahu alayhi wasalam ciddii ahlu tawxiidi naarta inaynay ku waaraynin oo nb eh, nebigu sala allahu alayhi wasalam waxaa markaa uu sheegay xadiiska saxiixa xadiis ulqudsi inuu ilaahay odhanaayo wacizatii la ukhrijanna min annaari man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa waxaan ku dhaartay weynidaydaan ku dhaartay buu ilaahay yidhaahdaa la laukhrijana min annaari ka bixiyayoo ka saaree naarta man qaala laa ilaaha ila allah kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan iyada oo qalbigiisa ay ku sugan tahay quraanjo in la miisaano iimaan iyaday qalbigiisa ku jirto kii laa ilaaha ila allahu yidhaahdee qiraa naarta ka saareen marka dadka ahlulkabaa'irka ah ee naarta la gelinayaa naarta kuma waarayaan naarta kuma waarayaan ruuxuna hadduu dunuub kabaa'ira u saaxiib yaho dembiyadaa kabaa'irtaa isagaan ka toobad keenin hadduu ku dhinto wuxuu hoos yaallaa ilaahay mashii'adiisa iyo doonistiisa hadduu doono ilaahay waa cafinayaa oo dembiga waa ka dhaafayaa hadduu doonana ilaahay waa ku ciqaabayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa siduu ilaahay uu yidhi ilaahay wuxuu u dhaafaa wixii gaalnimo ka sokeeya kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafaa marka kii laga cafiyey laga dhaafay jannadii wuxuu ka gelayaa hor buu ka gelayaa isagoo dunuub waaweyn u saaxiib ahaa haddii laga cafiyo dembigii uu ilaahay ka dhaafo jannadii hor buu ka gelaya haddaan laga cafin oo lagu soo ciqaabana jannada waa ku dambaynayaa walow ciqaabaha u horeeya jannada waa ku dambaynayaayo ma-aalkiisa dambaa janno noqonaya marka xadiidku labada arrinba waxa weye waa ku rumoobi karaa nooca lagu soo ciqaabay ee ciqaab soo maray ee jannada marka dambe ku dambeeyey iyo noocaan ciqaab hore soo marin oo hor jannadii ka gelayo ilaahayba ka cafiyey oo ka dhaafay marka waxa weeye mar layba ama ha laga cafiyo ama yaan laga cafiyine mar hadduu tawxiid ku dhintay waxa weeye janno waa gelayaa laakiin hor ama ha ka galo ama dib ha ka galo horna wuxuu ka gelayaayo marka horeba jannada caladuul loo geynayaa waa haddii ilaahay ka cafiyo ka dhaafo dunuubtaas haddii aanu ka cafin ou ku ciqaabana marka dambuu jannada ku dambaynayaa ciqaabtu ha u horayso laakiin marka dambe jannada markaa u dambaynaysa oo ma-aalkiisa dambaa janno ah sidaas iyada ah ayay noqonaysa zinada iyo tuugadu waxay ka mid yihiin dunuubta kabaa'irta ah marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka dembiyada waaweyn ee sinada iyo tuugadu ay ka mid yihiin inaanay gaalnimo ahayn oo ruux kasta oo la yimaada aan lagu gaalaysiinayn waayo dunuubta caynkaasa qofku haddaanu xalaashan oo xalaalnimo u ictiqaadin yacni ma noqonayso waxa weeye markaa gaalnimo noqon mayso gaalnimo noqon mayso labaduna waa laba dembi oo xad ka waajibo azaniyatu wazani fajlidu kula waaxidi minhumaa miata jalda sheedal baa ka waajibaya haddaanu ruux guur ruuxu guur hore soo marin hadduu guur hore soo marayna rajmi waa kayfiyad gaara in loo dilo ruuxa laakiin waxa weeye marka gaalooba isaga waxa weeye waa in markaa seef lagu dilaa ee dhagax in lagu dilo layahay waa la rajminayaa dee sharciga kuma sugna murtadka isaga in layahay waa la rajminayaa sharciga kuma jirto ee waxa ruuxa murtadkaa lagu dilaa seef baa lagu dilaa man badela diinahu faqtuluu marka ruuxii guur hore aan soo marinna hadduu zinaysto waa jeedal الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة haddii waxa weeye gaalnimo ay noqon lahaydna ilaaba ilaa waxaa la odhan lahaa mar walba mar walba markaa dee dilaa la odhan lahaa ee jeedal iyo looma kala qaadeen iyo rajmi looma kala qaadeen tuugadana waxaa la yidhi ruuxu hadduu markaa waxado gacanta gooyaa sharcigu ina amray wالsaariqu wالsaariqaةu faqطacuu أydiyahma jazaءa bima kasaba nakala min allah haddii tuugadu ay ahaan lahayd gaalnimona lama yidhahdeen gacanta gooye waxaa la odhan lahaa dila saas aawadeed taasi waxay caddaynaysaa inaan dunuubta kabaairta gaalnimo ahayn bay caddaynaysa waa ta kale shahaadada waa bu waa burin lahayd hadday gaalnimo ahaan lahayd oo qofka markaa shahaadadii may anfacdeen haddii waxa weeye markaa zinada iyo tuugadu markaa hadday gaalnimo noqon lahayd nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxu uhi wain zanaa wain saraq masalada hore cirdiga aynu ka warramaynay yacni waxaa jira ashyaa laga istisnooda ayaa jira ma ay culammadu sheegaan oo yacni marka ay ku bannaanaan karto marka ruuxa xantiisa ashyaada caynkaasi ee culammadu ay ka soo reebaan munaasabaadka qaarkood waa sheegnay maduruusaha qaarkood waa ku tilmaanay ama waa ku sharaxnay waxaa ka mid a ruuxu hadduu madlamo sheeganayo oo cid buu dulmi ka sheeganayaa cid wax uga qaban kartana ama uu filaayo inay wax uga qaban kartana waa uga cabanayaa ta noocaas oo kale waa bannaan tahay inu yidhahdo dalamanii fulan hebel baa i dulmiyey waxay waxaasu igu sameeyey ama igu tacadiyey laakin bisharti waa inay markaa cid uu filayo inay wax uga qaban karto dani haaliba uu ku daninayo inay wax uga qaban karto waa inay tahay ciddu ugu cabanayo waxaa ka mid a ah ashyaada laga reebo ruux baaba waxa uu leeyahay marka naanays buu leeyahy ama sifo uu karaahiyeysanayo in lagu sheego uu leeyahay laakiin si kale loo garan maayo sifadii in lagu sheego oo litacriif looga jeedo iyadana dhibi kuma sugnaa waxaa ka baxaysa haddii si kale loo garanayo waa in sida kale loo sheegaay oo yacni markaa sifada ama naanaysta u karaahiyeysanaayo aan lagu sheegin yacni ruux baa waxa weeye waa gaaban yahay marka waxa weeye inaad tidhahdo waa kii gaabnaa ama hadduu tuur leeyahay la yidhahdo waa kii tuurta lahaa ama waa kii cawarnaa ama waa kii laangaraha ahaa ama waxyaalaha lamidkaa ah ee sifooyinkaa lagu sheego waa kii indhihiisu sidan ahaayeen yacni waxa weeye litacriif baana loo jeedaa taasi dhibi kuma sugnaa waa mustasna nooc saddexaad waxyaalaha markaa yacni waxaa ka mid ah ashyaada ee laga istisnooda laga reebo ruux baa waxa uu sameeyey yani waxaaba ku sugan marka bidca ku sugan waa saaxibu shubah bidcooyin iyo shubhooyin buu u saaxiib yahay dabeedna waxaa la arkay ruux markaa taalib oo ku noo noqonaya ruuxii caynkaas ahaa ee shubaha iyo bidaca u saaxiibka ahaa waxaa looga baqay inuu diinkiisa ka fitneeyo oo shubahaadkaas u geliyo in looga digo la yidhaahdo marka isagaa ninkani waa saaxibu shubha ama waa saaxibu bidac ee iska ilaaliyo ka fogow waa mashruuc bale culamadu waxay dhahen waa waajib siduu imaam nawowiba ku sheegaayo yani marka riyaad saalixiinka iyo kutubihiisa kale qaarkood ba uu ku sheegaayo taxdiirka caynkaasi waa mid waajib ah waayo waa nusxi waxay soo guda gelaysaa wanusxi likuli muslim waxay soo gudagelaysaa diin nasiixa qulnaa liman qaala lilahi walikitaabi walirasuuli walia'imati lmuslimiina wa caamatihim waxaa ka mid ah ashyaada ruwaadda marka laga hadlaayo ruwaat lxadiid oo laleeyahy hebel waa daciif hebel waa sayi lxifdi hebel waa kasiir lgafla fulan laa shay hebel waxba ma aha yani kutub ataraajum haddaad eegto awsaafta culamadu isticmaalayaan aad iyo aad baad markaa ula yaabaysa awsaaf badanoo cajiibaa ku jirta a'imadii waaweyneed baana isticmaalaysa nin dhan oo muslimay leeyihin laa shay waxba maaha hadda waa muslim waxba maaha maxaa loo yidhi yani waxaa laga tilmaamayaa xaysiya gaara laga hadlayaa meel gaara waxay ku saabsan tahay xagga marka waxa qaadashada axaadiista iyo cilmigii laga qaadanayo yani taasaa laga hadlaya waqtiyada qaar bay aimada xadiisku waxay odhan jireen haddaba culamadii hore ee selafka fulan laa tajuuzu bihi ladaaxi hebel udxiyooyinku kuma asaxayaan in lagu udxaysto ma qof baa lagu udxaystaa bimacnaa waxaa laga tilmaamayaa neefka aan lagu udxaysan karin neef maciiba soo ceeb leh ya yaani waxaa laga tilmaamayaa sida neefka ceebta leh aan loogu udxaysan karin ayaan hebelna cilmi looga qaadan karin saasay ujeedaan waqtiyada qaar bay odhanaya fulan wa rukn min arkan alkadib waa tiir tiirarka beenta ka mid a ninka soo wariyay xadiiska asulxu jaa-izun bayna almuslimiin oo tirmidi iyo keyrkiiba soo warinayaan ninka laga warinaayo oo kasiir ibnu cabdillaah alimaam abu dawuud iyo imaam eh, ashaafici midna waxa uu yihi waa kadaab midna wuxuu yihi waa ruknu min arkan اlkadib yani labada imaam baa waxay ka odhanayaan raawiga labada kale odhanaya midna waa abu dawud saaxibu sunan oo rawahu abu dawud meel walba aynu ku aragno midna waa imaamu shaafici hadda siday cibaarada u kala lahaayeen ma kala hubo waxaan u malaynayaa shaafici ruknu min arkan اlkadib lafdiga isagu inuu lahaa wuxuu yidhi waa tiir tiirarka beenta ka mid a ah. ka kalena wuxuu yihi waa kadaab waa beenawaas wey almuhim ruwaat laxaadiis marka sidaas waxa weeye wax looga sheegaayo oo awsaafta noocaasa la sheegaayo xantii xaaraanta ahayd noqon mayso waa ashyaa mashruuca waxaynay u banaanaatay nasiixa ahaanta iyo ilaalinta diinta la ilaalinaayo daraaddeed taas yadaa bay u banaanaatay taas iyadaa ayay u banaanaatay calaa kulli xaal ashyaadaana culamadu adilay u daliishadeen alqadxu laysa bigiibatin fi sittatin mutadalimin wa mucarifin wa muxadiri walimudhirin fisqan wa mustaftin waman طalaba alicaanata fi isaalati munkari an lixda labadaa bayd lagu kulmiyey waxay culammadu yidhaahdeen yacni iyaga marka waa bannaan tahay marka xantoodu waa bannaan tahay laakiin waxay u bannaan tahay niyo in looga jeedo e, yani marka tashahi iyo wax lamida waa inayna ka ahay ashyaada nasiixada ay u bannaanaatay waa in marka looga jeedaa liajli nusxi yani saas iyadaa waynata maadiic kale aynu kaga warranay laakiin hadda waxaanu yaro jeclaysanay bacd alikhwa ayaa waxay jeclaysteen in la bal wax laga yaro tilmaamo baabka koob iyo soddonaad taxriimu qitaali lmuslimiina fi gayri dafci اlbagyi walfasaadi fi lard wuxuu u baab yahay dagaalka muslimiinta lala dagaalama inuu xaaraan yahay fi gayri dafci اlbagyi yacni baqyi xadgudub haddii aan la daafacaynin iyo walfasaadi iyo fasaad haddaan la riixaynin fil ardi arlada ku sugan la riixaynin dagaalka muslimiinta lala dagaalamaa inuu xaaran yahay waxaa macnuhu dhacayaa haddii waxaa loola dagaalamayaa ay tahay baqyi ay la yimaadeen fain bagat ixdaahuma cala alأkhra faqatilu alatii tabغi xata tafii'a ilى amri اllah yani iyada waa lala dagaalami karaa buu sheikhu uga jeedaa aayaddan u daliishanaya fasaad arlada ay fasahaadinayaan hadday tahay waxaa loola dagaalamayana waa lala dagaalami karaa oo iyaduna waxa weeye asal bay leedahay laakiin calaa kulli xaal buqaadda iyo mufsidiintaba cidda la dagaalami karta waxay culammadu yidhaahdeen waa xukuumadunbaa la dagaalami karta ee dadka markaa aaxaad unnaas kooxi intay is urursato ma odhan karto waxaan la dagaalamayaa buqaaddaan la dagaalamaya ama waxaan la dagaalamayaa yacni cid fasaad wadda ayaan markaysagaa la dagaalamaya markaa ma odhan karto yani ahlu ahlucilmigu waxay kala saareen yacni jamaacat lmuslimiin xilka weyn ee saaran ee markaa xukuumaddu matelayso iyo afraadda waxa ku saabsan ciddaa fasaadka wadaa ruuxan markay isaga soo doonato isagu naftiisa waa ka daafici karaa laakiin sidii xaakimka muslimka ula dagaalamaya ulama dagaalami karo ahlu cilmiguna masalada noocaasa waa sheegeen waa tanbihiyeen alimaam axmed ibnu xambal imaamu ahli sunati waljamaca risaaladiisa la yidhaahdo usuul sunna markuu ka hadlaayo khawaarijta waxa u odhanayaa khawaarijtu ruuxay soo doontaan oo naftiisa iyo xoolihiisa ay ugu yimaadaan waa ka daafici karaa lakin hadday ka cararaan inuu eryadaa uma banaana hadday ka cararaan inuu eryadaa uma banaana haddaba waa khawaarijtii la ammaanay laynta lala la laynayo aw nabigu yihi sala allahu alيه wasalam lain adraktuhum laaqtulanahum qatla caad haddaan soo haleeli lahaa waxaan u layn lahaa aan gaari soo gaari lahaa sidii caad loo laayay qawnu caad sidii loo laayoo kalean u layn lahaa oo uu nabigu sala allahu alayh wasalam uu yihi waa sharu qatla sharu qatla taxta adiimi asamaa samada hoosteeda wax lagu dilo waa kuwa ugu sharka badan bimacnaa cid islaamnimo sheeganaysa oo la laayo waa cidda ugu sharka badan uu nabigu sala ah, allahu alayh wasalam uu sheegay tuuba liman qatalahum aw qataluuhu waxaa janna u sugnaatay cidda khawaarij laysa ama cidday isaga dilaan ama cidday iyagu dilaan khawaariji disho ayaa janna u sugnaatay oo wanaag badani usugnaadaa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam haddana maca dalik a'immadii waxay tilmaamayaan fadiilada caynkaasi inay u taallo yani xaakimka muslimka iyo jamaacat lmuslimiinka u matalaayo laakiin aaxaadiyo afraadda inayna u oolin saas aawadee imaamu ahli sunati waljamaca wuxuu leeyahay ruuxay naftiisa ama xoolihiisa ugu yimaadaan waa iska waa iska daafici karaa laakiin hadday ka cararaan inuu eryadaa uma banaana yani ma raadsanayo marka imaam albarbaharina kitaabkiisa laha sharxu sunna isla macnahaasuu ku takriirinaya oo kala farqinayo xilka jamaacatlmuslimiinka guud saaran iyo xilka ashkhaasta markaa saaran koox ama daa'ifo is urursatayna waxay markaa leeyihiin xukumkii ashkhaastun bay leeyihiin ee xukumkii xaakimka muslimkaa markaa ma yeelanayaan taa ma yeelan inagii hore usoo tilmaanay waxyaalaha xiraabada iyo ashyaada bugaadda iyo inay markaysagaa la gaar yihiin dagaalka lala dagaalamayo iyo xuduudda la oogayaba inuu xaakimku markaa la gaar yahay ahlu cilmiguna ay kusoo naqliyeen ijmaac in laysku waafaqsan yahay arrinkaa ay soo naqliyeen xataa fasaadka arlada la fasahaadinaya waxaa ka mid ay culamadu yidhaahdeen bidcada ayaa ka mida bay yidhahdeen oo ruux bidaca iyo shubahaadkooda faafinaya oo mubtadico bidcadii ku yeedhaya waxay culamadu yidhahdeen waa mufsid arlada fasahaadinaya waayo diinkii dadkaabuu kharibaya fasahaadinaya saas aawadeed ba ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yani ru'uusu ahli lbidac dadka bidcada markaa waxa weeye madaxda ku ahee dadka markaa waxa weye ku luminaya ee bidcadii dadka ugu horseedaya ee sunnadii ka fitnaynaya khaasatan markaysagaa bidaca markaysaga markaa waaweyn ee dee sharkoodii sii badan yahay ru'uustoodaas ahlucilmigu waxay sheegeen in markaa la dilaa oo xaakimkii muslimkaa inuu dilaa inay mashruuc tahay dar'an lishari shaikhu lislaam ibnu taymiya waxa uu ku sheegaya majmuc alfataawa waxaanu odhanayaa waxaa loo dilayaa fasaadka markaa uu wado daraaddeed baa loo dilaya liannahu yufsid diin diintu fasaadinaya hadda arrinka caynkaasa laakiin kuma tallaabsan karo arrina afraad iska samayn karta ma arrin xukuuma markaa samaynayso waxay u samaynaysaana ay tahay yani waxa weeye sida xuduudda iyo tacziiraadka u samaysa oo kale ay u samaynaysa arrina markaa aaxaad unnaas dadka afraaddoodu iskaga kici karaan markaa maaha waayo fasaad iyo fitan baa ka dhalanaya fasaad iyo fitan ayaa ka dhalanaya haddii dadka marka aaxaad unnaas ay ku kacaan xadiidka saddex-iyo soddonaad can cabdullahi bni cumara radia allahu tacaala canh waxaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen oo cabdullaahi bni cumar ay ka soo wariyeen ilaa raalliha ka noqdee inuu labada saxaabiba taraddi ka sameeyo u sameeyo ayaa fiicnaan lahayd oo radia allahu canhumaa uu yidhaahdo radia allahu canhuma wa ardaahuma can النبي صلى الله عليه wasalam uu nebiga ka warinaayo sala allahu alayh wasalam qaala inuu yidhi nebigu man xamala calayna asilaaxa falaysa mina man xamala ku kas soo qaada calayna asilaaxa annaga hubka noo soo qaataa falaysa mina nagama mid ah rawahu lbukhaariyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari wa muslimun iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu yihi ninkii hub noo soo qaatay bimacnaa nala dagaalamaa nagama mid ah dayru yacni naga yahay waxaana soo gelaysaa in muslimiinta lala dagaalamo ayaa soo gelaysa waxaa soo gelaysaa qayb muslimiinta ka mida ah in lala dagaalamo man xamala calayna asilaaxa ujeeddada looga jeedaa ma aha oo keliya nebiga sala allahu alayh wasalam in lala dagaalamo ruuxu ma odhan karo anuma nebigii baan la dagaalamay mise muslimiin oo dhan baa meelay joogto o dhan aan la dagaalamay qayb yaro muslimiinta ka mid oo fasaad wadaan la dagaalamaye maxaa xadiidka laygu daliishanaya man xamala calayna asilaxa falaysa mina anugu miyaan muslim oo dhan la dagaalamay carab iyo cajamba mise nebigaan la dagaalamay soo nebigu ma odhan man xamala calayna asilaaxa falaysa mina yani saa lama odhan karo waayo qayb muslimiinta ka mida ah dagaalka lala dagaalamaa waxay ka dhigan tahay oo ay soo guda gelaysaa cumuumka man xamala calayna asilaaxa falaysa mina in muslimiintii lala wada dagaalamayo muslim wuxuu usoo wariyey xadiidkan man xamala calayna asilaaxa falaysa mina waman gashana falaysa mina labada xadiis buu riwaayo ku kulmiyey kii hub noo soo qaatee nala dagaalamaa nagama mid ahaa kii naqisho oo markaysagaa eh, na khiyaameeya isaguna nagama mid aha qishku waa maxay waa shay ceeb lahoo ceebtiisa la qariyo marka wixii la iibinaayo sida caanihii in la barxo marka la iibinaayo waa nooc kish ah sida raashinka wixii qoyay oo kale in qoyaankii la qariyo waa nooc kisha ah markaa nebigu sala allahu alayh wasalam wuxu uhi waman gashanaa falaysa mina kiina kishaa oo ceebta yacni noo qariyaa waxa uu iibinayo nagama mid aha bimacnaa hadigayaga iyo ariiqada dariiqadayada iyo waddada waddadayada wanaagsan kuma joogo ma hayo ee waa garab marsan waa garab marsiiya balka mar ruux hadduu marka ay qishkii sameeyo ou caanihii barxo oo waxyaalihii uu iibinayay ceebtooda qariyo oo uu yidhahdo xadiiska aniga maxaa laygu daliishanaya ma nebigi baa anigu qish ku sameeyey nebigu soo odhan man gashanaa falaysa mina ana lama gusha nabiya anuu nebiga ma qishin ya xoogaa midhorh markaa muslimiin oo madmadoobo oo halkan afrikaana ayaan dee qishay aan xoogaa ka ritay miyuu odhan karaa sidaas soo nebigu ma odhan man hashana falaysa mina taxriimu lgish cala aliطlaaq inuu xaaraan yahay ama qayb muslimiinta ka mida ah hala qisho ama hala wada qishee inuu xaaraan yahay soo laga qaadan maayo kadalik riwaayada kale ku lamaana man xamala calayna asilaxa falaysa mina qayb muslimiinta ka mida ah in hub loo qaato lala dagaalamo cumumka xadiiska sidaasay u gelaysaan oo sidayn sharti u ahayn qishku in daatadii nebiga in la qishaa inay sharti u tahay xadiiska soo gudagalkiisa in muslimiin oo dhan in la qishaana inay sharti u tahay sidaan looga qaadanaynin ayaan looga qaadanayn man xamala calayna asilaaxa falaysa mina in nebiga markaa daatadiisa in lala dagaalamo ama muslimiin oo dhan in lala dagaalamaa xadiidku ku rumowga uu ku rumoobayo inay sharti u tahay ina saasoo kale kalea looga qaadanayo oo laga daliishanayaa in muslimiinta cid ka mida ah in lala dagaalamaa inaanay badnaanayn allahuma ilaa wixii daliil ka reeba baa ka hadhaya wixii kale xurmadii iyo xaaraannimadii ku baaqi yihiin waxaa daliilku ka reebayana waa soo sheegnay cidda u banaynayana waa soo sheegnay halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk